wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbi أجmaciin ama bacd qala اlimaamu raximah اllahu tacaala waأhlu اlcilmi wاliimaani fihim اlcilm wاlcadl wالraxmة fayaclamuuna alxaq aladi yakunuuna bihi muwaafiqiina liلsunaةi saalimiina min albidcة wayacdiluuna fi man kharaja canha walow dalamahm kama qaala tacaala kunuu qawaamiina bاlqisط shuhadaءa lilah waxaynu ku soo jiray <clears throat> hadalkii dheeraa ee sheekhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala caleyh ee uu kaga sheekeynayay dhaqamada diinta ka dhanka ah ama shirkiga kufriga ah ee dadka qaarkii ee islaamka sheegta ay ku dhacaan iyo weliba dulmiga ay ku dareen oo haddaba ruuxii oga diga shirkiga iyo kufriga iyo bidaca oga diga inay la dagaalamaan oy collaystaan oo bal ay takfiiriyaan oo wanaaggaba aysan jeclayn loo sheego wuu ku sheekhu ka soo hadlay markaasu wuxuu uhi wa ahlulcilm dadka cilmiga leh ee aqoonta diineed leh iyo waliimaani alla rumaynta iyo iimaanku ka asaxay fiican fiihim alcilmu waalcadlu waxaa ku jiroo laga helaa aqoon diineed cadli oo garsoor iyo cadaalad alraxma naxariisna waa laga helaa fiihim alcadlu wاlraxmatu marka cadli oo garsoor ah shay kasta meeshiisa in la dhiga ah shay kasta xaqiisa in la siiyo ah iyo aqoon diineed iyo naxariis baa laga helaa fa yaclamuuna alxaqa xaqay garanayaan ahlu sunnuhu alladii xaqaasu yakuunuuna bihi ay ku noqonayaan muwaafiqiina kuwa waafaqsan lisunnati sunnadii nabi maxamed sala allahu calayh ali wasalam saalimiina kuwa ka nabadgalina ay ku noqonayaan min albidcati wadada la luunjeexda ee diinta ka dhanka ah wayacdiluuna iyadoo sidaa yihiin oy sunnadii waafaqeen oo cilmi iyo eh, naxariisba ilaahay ku manaystay waxay u garsoorahayaan fii man ruuxii kharaja ka baxa canha can isunna sunnada iyo diinta ruuxii ka baydhay ee khaldamay hadana garsoor iyo cadaalad bay kula dhaqmahayaan walow dalamahum haduu doon haba dulmiye xataa haduu dulmiye asagu ku xadgudbo ayagu ku xadgudbi maayaan kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu alliya rasuulka inta rumaysay kuunuu ahaada qawaamiina kuwa ku toosan ama ku taagan qawaamku waa mubaalaqatu min qaa'im qaa'im oo la mubaalaqiyo weeye qawaamiina kuwa u taagan ama ku toosan noqda bilqisti cadaaladii garsoorka shuhadaau marakaca lilaahi ilaahi subxaanahu wa tacaala bilxaqi waalcadl walow calaa anfusikum naftiinnaba allah ka dhigi makhraatiga runteed furaysaan iyo shayga xaqeed sheegaysaanba naftiinna ha ku saabsanaadee marnaba ka baydhina awilwaalidayn walaqrabiin waalidka iyo qaraabada kulli nin walbo xaqaasi ka baydha si cadaalad leh oon ka baydh lahan loogu sheego ilaahayna subxaana wa tacala daacad loo noqdo ilaahay xaggiisa ha leeg inta aadama la firin laha wa qaala tacaala wuxuu kaloo alla yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiina lilahi shuhada'a bilqist walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin cala an laa tacdiluu icdiluu huwa aqrab litaqwa kuwa allihi rasuulka rumeeye kunuu noqda qawaamiina ay qaa'imiina lilah calaa amri illah ilaahay diinkiisa iyo xaqiisa kuwa ku taagan noqdo ku toosan shuhadaa ka marakacoo la taagan bilqisti cadaalada iyo garsoorka walaa yajrimannakum yuusan idinku xambaarin shana'aanu qowmin qolyo collaysadkaad collaysateen iyo colkaad la tini cadaawadoodu calaa an laa tacdulu inaadan garsoorin qolyahaas aad la necab yahay ee alla dartii loo gooyay haddana ilaahay uu leeyahay yaan laga tagin garsoorkaiyo cadaaladda kufaaru quraysh weeye wixii la halmaala ah, suuradda maaida bilowgeeda hore walaa yajrimanakum shana'anu qawmin an saduukum can almasjid alxaraam an tactaduu wa tacaawanu cala albir ayagaa laga soo sheekeeyey adoo asbaabu nusuul fara badan la sheegay laakiin intuu qur-aanku kaaga filan kufaaru quraysh iyagoo gaalo ah ood baabi'inaysaan oo mushrikiin yihiin garsoor iyo cadaalad laga tegin oo wixii wanaagsan ay la yimaadaan ha laga yeelo ayib marka ninku waa gaal oo waa necbahay oo waa mujrim looga tegi maayo shayga wanaagga uu la yimaado loo goyn maayo iyadoo layska ilaalinayo baryahan dambe aad ba wax lasugu qariyaa oo waa lasu talbiisiyaa oo waa la isxaabiyaa adoo fiidhoonoo degdega ayay islaalinaya haddana iska ilaali al calaa an laa tacdulu inaydan garsoorin icdulu garsoor iyo cadaad ku dhaqma huwa garsoorka ayaa aqrabu u dhow litaqwa ay ila taqwa alla ka cabsiga ama naar iska dhowridda asagaa u dhow falihaada saa darteed aayadahan qur-aanka macnahay tibaaxanay qeexeen awgi kaana ahlulcilmi wasunna ahlulcilmigu sunnadu waxay ahayn laa yukafiruuna kuwa aan gaalaysiinin man khaalafahum ruux iyaga khilaafa ee marka aan ku dhicin weeye wax mukafir ah ayib bimujarad inuu ku khilaafsan yahay oo uu kaa soo horjeedo ood isdiidan tihiin oo laba urur kale tihiin u tagfirin maysi sida wadaadkan isagu bakri waxaa ku dhacay muxuu ibnu taymiya marba hadduu ikhilaafay buu i hawsha aan watay ka yimid waa in hoosta laga xariiqa gaal wey warkaasuu la soo istaagay ahlu sunna waljamaaca ninkii sabab takfiir uu ku qumo bay takfiiriyaan laakiin mujarad ninka aad ama aad ku dhacdeen ama aad ka soo horjeedaan loo takfiirin maayo takfiiru lmukhaalifi la ilaaqi maayo cadamu takfiir mukhaalif aliطlaaqu waa baail nafyan mxuu ahaaye wa ibaata labadu waa baail wey لا يكفر المخالف nin qabaay ma jira min ahli suna waljamaca hada bail wey mukhaalifiintu waa la takfiirin kullu mukhaalif hala takfiiriyana waa baail marka labada kuliyaba waa baaila wey laabudda min tafsiilin wa taqyiid haddaad qolyihii aad ku dhacdood tiraahdo qolyaha muxuu ahay wadaadaha maanta jooga khaladkay galeen waxaa ka mid a anahum yukafiruuna almukhaalifa takfiir almukhaalif waa min addiin in ninka kaa soo horjeeda la takfiiriyo hadduu ku dhacay wax lagu takfiiriyo iska takfiiri maaha ma ogtahay sabab lagu takfiiriyo hadduu ku dhacay oo mutawa la takfiirin hadduusan ku dhicinna haddee la gaalaysiin maayo gaalaysiintu waa xukum sharci allah iska leh sheekhu marka tiibuu ka hadlaaya laa yukafiruuna man khaalafahum wain kaana dalika almukhaalifu kaa ka soo horjeeda haban noqdo asagu yukafiruhum mid takfiirinhaye xataa iyaga hadduu gaalaysiinhayo oo uu ku xadgudbahayo ayagoo ku xadgudbi maayaan maxaa jiran lagu xadgudbaynin ruuxa muslimka wuxuu ku socdaa xuduud dawaabid quyuud buu ku socdaa hawadiisa iyo naftiisa raaci maayo wuxuu ka ambaqaada oo ka duuli can qawaacid wa usuul maxaa sharciya buu ka duulahay waa qawaacid kuliya lianna alkufra xukmun sharciyun gaalnimadu waa xugum sharci ah xugum caqli ah ma aha ayib xugum abiici ah caadi ahna ma aha waa xugum sharci ah falaysa lilinsaani aadama uma banaano umana haboono an yucaaqiba inuu ku ciqaabay bimili asagoo kale waa ay takfiirisay anna waa ku takfiirinhaya sida abu isxaaq alsfiraayiin laga sheegay mxuu alashcari wuxuu yihi naxnu laa nukafir ilaa man kafarana ahl alqibla dadka ahlulbidaca mucsilada iyo khawaarijta iyo rawaafida iyo qolyaha noocaasa qadariyada iyo jahmiyada iyo waan firinaynaabu ninka anagana takir anna waan takirinaynaabu naxnu laa nukafir ilaa man kafarana aan isdayno haddaadna takfiirisaan idinkuna waan ingaalaysiinayna taas mogta waa waa hawo wey hada laa yajuus ayib <clears throat> e, kaman kadaba calayka sidii ruuxu kugu been abuurtay wazanaa ka zinaystay biahlika xaaskaadii laysa laka kuma bannaano an takdiba calayhi watazniya biahlih nin baa kugu been abuurtay iftara calayka xaaskaadii buu kuu dabamaro waa ka aduguna ciyaadan bilaah ma banaana inaad u dabamarto xaaskiisa amaad ku been abuurato lana almucaamalata bilmil cadlun wa meelo khaasay gashaa ayib meelo khaasay ma halkan oo kale shuqulkuba laha liana alkadiba beentu iyo been abuurashadu iyo wazina xaraamun waa shay xaaraama lixaq illaah looma xaribin inaad hebel ku samaysay awgi keliya ama hebel uu dhibsanayo ama hebel muxuu hawshaa uusan dan aysan ahayn loo xarimay lixaq illahi caza wajal wkadalika takfiiru takfiirkuna waa xaqun lilah waa xad ilaahay waxyaabaa xuduudda ilahay iyo xuquuqda rabbi uu leeyahay aadamo dartiina loogama tegahayo aadamo dartiina loogu dhici mahayo ayib hebel baa i takfiiriyey adugu u takfiirin maysid laakiin kan ku takfiiriyey cinda allahi wa fii sharcihi wa qawaacid alislaam muxuu ku yahay gaalbu ku yahay haa laakiin inuu adugu adiga kaa soo horjeedo ama ku diidan waxaqu alla leeyahay falaa yukafaru la takfiirin maayo ilaa man kafara allahu warasuuluh ilaahay rasuulkiisu axadkay takfiiriyeen unbaa la takfiirin waxaa laga hadlayaa kafara allahu biwasfin baa loo jeedaa ilaahay acyaanu magacaabay oo gaalo waaweyna waa jira awaa'if ilaahay uu magacaabayna waa jiraan sida muxuu ahaaye alyahuud wanasaara dadka inta ka soo hadhay biawsaaf wey inaad adugu hadda muslim tahay cidna nooma sheegin ilaahay nooma sheegin nabi maxamedna nooma sheegin magaca cabdulaahi cali cismaan baa la yidhahdaa maxaa tahay muslim inaad muslim tahay kitaabka ilahay meel kumad adiga cabdulaahi ama maxamed ama cali ama jaamaca kitaabka ilahay meella kagama taala tacyinan sunnadana meella kagama taal laakiin haddii lagaa hela tilmaamihii muslim lagu yaqaano maxaan leenahay muslim baa tahay awsaaftii iyo tilmaamihii muslim lagu yaqaanay baanu ka helay muslim baan kuu xukumaynaa lianna xukumka islaamnimada iyo gaalnimada iyo munaafiqnimada awsaaf iyo manaataad iyo cilalbu ku taagan yahay wاlxukmu yaduuru maca cilati wujuuda wacadaman manaat اlxukmi haddii la helo xukumkii baan ku siinayna kuu diidi mayno ayib haddaad laakiin doonaysa ree hebel waa gaalo qur-aanka laga keeno iyo hebel hebel oo ina hebel waa gaal soo heli maysid sidaan looga helayn inaad mumin tahay inaad muslim tahay adiga shaksiyan bismika wadaatika lasoo heli maayo laakiin bisifatika wa awsaafika lasoo heli wixii waa in sidaa loo fahmo marka looma jeedo ilaahay inuu takfiriye aniga jaamaca ama cabdullaahi ama cali ah ka saar kitaabka sida qolihii dabaallada yidhi muxuu ahay qaadku waa xaaraan kitaabka keenay dheh ina alqaata xaaraaman ka bixiya wa in alsigaara laa yajuusu tadkhiinuhu ka saaray dheh waa dabaalnimo wey waxaas baahdo sharcigu awsaaf iyo qawaacid guud buu ka leeyahay lannu furuucdii ajzaadu wax la koobi kara maaha laa tatanaaha marka dawaabid baa loo dejiyay quyud ayib waxaa ku filan in la adu inaad muslim tahay diinta ka soo saar gabadha zinaad ku qabtaa aduguna garac baa tahay aabbahana garac buu ahaa kulliin gaacyaa maxaa jira ka soo saar inaad islaam tahay ka soo saar kitaabka qur-aanka afka la kala qaado adu maa qaad ka doontay isgar maaa kuu geey awsaaf iyo qawaacid baa meesha taalla qawaaciddaa anbaa lagu kala baxahaya ayib falaa yukafaru la takfiirin mahayo la gaalaysiin mahayo diinta laga saari mahayo ilaa man kafara allahu warasuulu ilahiy rasuulkiisa ciday diinta ka saareen mooye wa aydan sidoo kale fa ina takfiira shakhsi lmucayani ruuxa mucayankae mutaxan ruuxa hebel ah iyo wa jawaaza qatlihi in la dilo inay bannaan tahay mawquufun labadaba waxay ku xidhan in la dilo xaggana moorada islaamka laga saaro oo la gaalaysiiyo waxay ku xidhan tabluqahu lxuja inay xujadu gaadho annabawiya ee nabigu la yimid allatii xujadaasoo yakfuru uu gaaloobahayo man khaalafa ruuxi garab mara sheekhulislaam ibnu taymiya xujo hadduu idlaaqo iyo culumadu waxay yidhahdeen raggii ka dambeeyey ee hawshan dabagalay wuxuu u jeedaa buluuqu risaala diintu inay ku soo gaadho albuluuq buu u jeedaa lanno wax kale ooma jeeda bay culumada kulli ku tilmaamaan haddee idan ninkan waa inay diintu soo gaadhay cilmina u aqoon u leeyahay hawshan ayada bacdama carafa alxaqa uu khilaafay calaa cilmin markaasaa la tagfiirinayaabuu sheekhu yidhi <clears throat> wailaa falaysa xujada ay soo gaadhayna xujaduma inay ku soo gadho xaqiiqatanba mise waa xukman alraajixu cinda alcilmi waa xukman ruuxu ma inuu xujada iyo masalada garanhaya caalimun xaqiiqatanba mise waa eh, manaat lxukmi waa atamakunu min alcilm asawaab oo asaga ibnu taymiya laftirkiisu qaba cindamaa yufasil umuur iyo culummadu badankoodba ay qabaan wax khilaafsan oo muctabaran aanan arag waxaa weeye tamakun ayb hebel muxuu ahaayey waxaan leenahay xujada waa soo gaadhay maxaa jira xukman bay u soo gaadhay wain lam tabluqu xaqiiqatan maxaa jira kownuu ruuxu muslim yahay ku soo koray fii daari islaam oo muslimiin iyo bulsho u dhex joogay qadiimulislaam uu yahay waa hore u islaama islaamnimo uu ku dhashayba mas'alada uu ku khaldamay uu gafayna ay tahay mas'alo weynoo daahira macluum min addiini bidaruura haadihi lumuur alqaraa'in waa kaafiya inaan dhahay ninkaani waa mucaanid xaqana mufarid buu ku yahay fahuwa muqasirun maca tamakunihi min alcilmi waa la tagfirinaya asag waa ku andacooda anugu ma garanhayo jaahil baan ka ahay war islaam baad sheeganaysaa wadan islaamna waad ku soo kortay mujtamac islaami baad dhex joogtaa masaladu masale bannaanka taalo wey salaadu inay waajib tahay zinadu ay xaaraan tahay beentu aysan bannaanayn ilaahay in loo sharig yeela aysan bannaanayn nabi maxamed uu xaqaa kugu leeyahay wax bannaanka yaallo oo ruux kastooo muslima uu garan kara wey waxaana tusaya qaraa-in inaad idabdarro wadad mucaanad tahay oodan diin aad mucrid tahay kitaab illahi wa can sunnati rasuulih kownuka fii daari islaam qadiimu lislaam maca ana almas'ala ay tahay mas'ala jaliya daahira macluum min addiini bidaruura laa takhfa calaa man nasha mxuu ah fi lislaam intaasoo dhan waa qaraa'in kaafiya lilxukmi biannaka mucaanidun mufaridun fi lxaq aa lagu xukumahaya ma aha haddaad tiraa laakiin waxaa weeyaan jahligu waa cudurdaar fi kulli fi kulli اlaxwaal wa fi kulli اlasmaan wa fi kulli اlmasaa'il wa fi kulli اlashkhaas waxaa meesha ka soo bixi annaka laa tukafir ila almucaanid aljaaxid ninaan mucaanid ee jaaxidan lama takfirinaya meesha ka soo bixi wuxuuna takfiirkiiyo gaalka dhan ku soo urursan alkaafir aljaaxid almucaanid walaysa hunaaka kaafirun jaahil baa meesha ka soo bixi ayadoo la ogyahay kitaabka ilaahay akaru man kafarahu alkitaabu wasunnatu ay takfiiriyeen inay jahala u badnaayeen muqalidiin mustadcafiin taabicuuna lilmustakbiriin ahlu jahlin inay u badnaayeen hadhown waxaa kugu iman usuul iyo furuuc aadan tabar u helayn ninbaa hooyadii ka zinaystay ciyaadan billaah markaasaa dhab zinadu inay xaaraan tahay oo hooyada in laga ina maba ogeyn bo waa soomaali muxuu ahaaye waa carabi ku soo koray muxuu ahaaye muqdisho xaramaynka cishriina caaman waa akara muslim ah bal wulida fi lislaam maca annahu yadaci اljahla biana zina xaaraam beliba azina cayn lmaxaarim inay xaaraan tahay ma garanaya ayb salaad ma tukanhayo markaas waa salaad ma waajibba ina waajibta war ooma hayaba baktigu cunaa waa sidee baa le baktigu inuu xaray warba hayo ku yidhi ilaahay buu caayey ciyaadan billaah ilaahay buu gaadiyey markaas waa sidee miya ma la caayo buu ku yidhi rasuulkii ilaahay buu jaa'ifeeyey ciyaadan la siiyey wuxuu inay xaaraanta warba ooma hayaba jaahil baan kahay samayn hal tucadiruhu waa jahlid waa wax soconay maaha wax soconay maaha ninka qaba cudurdaarku inuu jahligu inuu cudurdaar yahay fi kuli اlmasaa'il wa fi kuli اxwaal laabudda an yutarida qaacidatah qaacidadiisa waa inuu toosiyo weyo ay mustaqiima noqoto ayib qolyaha intay qaacidada mxuu ahay qaacidada qaateen bay haddana acyaan takfiirin hayaan war maxaa u takfiiriseen baa la yidhi waxay dhaheen waa mucaanidiin way xaqii bay garteen oo yadaci ljahli waa mutaawil taawiil buu sheeganayaa maxaa ku takfiiris ilan ruuxaan islaamnimaad u sugtay inuu diinta soo galay waxaad ku tagfiirinaysaa asagaa inkirsanba wuxuu ku leeyahay anugu waxaan ahay hee mutaawil baan ahay masalada jaahil baan ka ahay idan asalkii uu ku taagnaya islaamnimada ahaa iyo iddacaagiisa uu sheeganaya biannahu jaahilun wa muta'awilun fi lmas'ala labadaa maka laysku daro adiga ijtihaadkaa daniga saad ku marinaysaa ijtihaadka daniga inuu yahay mucaanid ama xajo ay ku qontay maa takfi fi takfiir liannahu asala allah yukafara bimuxtamalin inaan ixtimaalaad baarida aan wax lagu takfiirinin marka qaacidadu waa calaa hayri asaas hawsha aad laskaga ilaaliyo marka ruuxu an yatamakana min alcilmi baa manaada mooyeen an yaclama almas'alata xaqiiqatan wax jira ma aha marxaba uhum. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Mhm. soo cibaadaysaa la yidhi oo ilaahay soo caabuda waa saas mm ninkaa inaad guri la seexato mama ahaynba ninkaa inaad guri la seexato mama ahaynba waad ku qasbanayd wad wad sheekhu wuxuu leeyahay nin baan arkay le awliyadu ilaahay waxay doonaan bay waxay doonaan bay qaban karaan janna ay geyn karaan naar bay iga badbaadin karaan marka ayagaasaa igu filan marka ninkaas waxaa aafeeyey buui wadaad tafsiir akhrinaya waxaasoo dhan ku akhriyey marka inuu asagu caama yahay mid culamo isku sheegin oo u lugooyey oo u aaminsiiyey in awliyada la baryi karo oo ayagu ay badbaada leeyihiin oo naargelin leeyihiinoo hawlahaas ma loogu cudurdaarhaya loogu cudurdaari maayo isagaiyo sheikhiisba naar bay wadagalhayaan haddaysan ka toobadkeenin shirka iyo kufriga gaalnimada waxaana asal u ah qadiyadii ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka soo guuriyey mushrikii alcarab wa kufaari quraysh ilaahay subxaanau wa tacaala akara min aaya wuxuu ku cadeeyey quraysh iyo carab inaan rasuul loo soo dirin qabla nabiy lahi moxamed salawatu rabbi waslaam calayh wma arsalnaa ilayhim qablaka min nadiir litundura qowma ma undira aabaa'uhum fahum haafiluun ayadoo sidaa toon wax risaale aysan soo gaadhin ayaa nabiga markii la soo dira uu yimid yuu saxaabada iyo muslimiinta wuxuu u sheegay wixii ka horreeyey carabeed inay ahlunaar yihiin oo aan loo naxariisanaynin oo aabbihii cabdulahi bn cabdilmualib uu naar ku jiro oo hooyadii ay cadaaban tahay qoyskuu nabigu ka dhashay wixii asaga rumeeyey wixii ka horreeyey hortii dhammaaday ee intaan la soo dirinba dhintay een rasuul laga dhigin iyo ansaar wixii nabiga hortii dhintay iyo islaamka hortii oo dhan nabigu umadda wuxuu u sheegay inay naar ku jiraan oo ay gaalo ahaayeen qolyahan marka waa yahaye risaalada ma soo gaadhin dacwaba ma gaadhin nabiguna wuxuu sheegay in la cadaabayo naar ay ku waarahayaan naar ay ku jiraan maxay eedeen shirki bay ku dhaceen kaanuu yushrikuuna billaah shirkigana ay ku dhaceen naarta ku muteen in badanoo kamida mid a caamiyii jahalay ahaayeen badankoodba niman baa u waday iyagu jaahilay ahaa jaahiliin baa niman siidi isku sheegay iyo niman culuma isku sheegay niman awliya isku sheegay baa kharibhayo afuufaya waxaan wada baktiga oo nabiga xaqu la yimid xataa ku diray intii dambe nabigu waxay ku dhaheen waa saaxir waa majnuun waa kaahin waa waalan yahay waa asaatiiru caamadii iyo shacabkii carbeed oo qureysheed niman madaxee waaweynaa lugoynhayey kuwii wax lugoynhayey iyo kuwii lugoyba naar bay ku waarahayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala fircawn iyo intuu duubsa markuu ka hadlahayay faاstakhafa qawmahu faataacuuh inahum kaanuu qowman faasiqiin baa laydhi dadka waa la duufsaday nin baa u digdigleeyey waa la kharibay culumaa wax ku qalibtay socon mayso hawsha ayada mar haddaad shirki akbara ku dhacdo bijahlin aw bikayrihi aad oola timaado waxaa weeye ninkii ku duufsaday iyo aduguba waa israacaysa allihii ku abuuraya khaaliqa keligii inaad caabuddo haddii laguu kari waayo axad kale aad baryayso ood asagii daba taagan tahay ku duufsatay culumaa ku duufsatay waxba noo tari shacabkii qureysheed ee carbeed ee yuhuudiya nasaara duufsadeen ee ka can mashradwa xataa uu kharibay oo uu ku yidhi idinkaa ka fiican maxamed haulaai ladiina hdaa min haulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kuwan kufaaru qurayshe gaalada ah ayagaa ka fiican muminiinta buuri markaasay aamineen ku dagaalgaleen abujahal iyo kufaaru quraysh ayagu inay yihiin oo diinta nabi ismaaciil iyo ibraahim ay ku dhaqmahayaan muxamedna uu khaariji yahay saabia bay aaminsanaayeen caamadii saasaa loo rigaystay nabiga xaqa markuu la istaagay intuu gaadhsiin kala gaadhsiiyey carab ma kala qaadin mucaanidkeedii jaahilkeedii muta'awilkeedii kii la duubsaday kii wax duubsaday kulli qurub xaaraana see birta laga aslay muhiimaddu waxaa weeye in la helo min qaa'imin lilaahi bilxuja wadaad ummadda xaqa u sheegay oo run sheegay in la helo dadka badana iyagu yaacay ee la duufsaday ee ilaahay keyrkii caabudo hawl noo taalla ma aha nabi maxamed markuu ka istaagay dhambaalkuu gudbin karaybuu gudbiyey madiinuu tegey fariintuu gudbin karaybuu gudbiyey shubahaad baa nabiga ku dulwareegay badana saaxir niman baa ka yidhi niman baa majnuun ka yidhi niman baa kaahin ka yidhi nin walba waxbuu sheegay nin baa yidhi waa waalan yahay shacabkii waxaasaa la gaadhsiiyey ilaa waagi dambe ufay ibni camrin daws uu dhagaha soo gashay yuuf suusan u maal waxaa lii ninku waa saaxir hadduu kula hadlaba waa ku duubsanhaya nabigaa lagu jeedaa saan loo maqal hadalkiisaba iyo wacdiga iyo diintaba dhagay suuf soo gashan jireen meelaha mawaasimta iyo xajka laiskugu yimaado dhambaallay qaybin jireen been iyo bakti ah shacabkii noocaasee la duubsaday maxaan leenahay jahaalo weeye muta'awiliin weeye wadaaddo kalaa duubsaday ee carab baa kharibtay abadan caqliga aad ku garan weye ilahay keligii inaad shirkina aad ka fogaado ka fogaato waxaa weye cidna lataa lagugu cudurdaari maayo nabiyulaahi maxamed waalidiintii baa loo cudurdaari waayey liannahum maatuu calaa shirki walkufr shirki weyn ninkuu ka aqbaxo asagay u taallaa shirkiga adaa laskaga ilaali taasi waba socon maayaan saxaabadaa qaabka u dhaqmay masale bannaanka iska taalla biduuni ta'wiilin saa'iq ninkii ku dhaca loo cudurdaari maayo markuu nabigu saa u dhintay salawatu rabbi wasalaamu calayh niman baa zakada inay bixiyaan diideen oo maxaa jiraa la yidhi zakada nebi maxamed markaan siino wuu noo ducayn jiray ducaysna waa loo aqbali jiray naxariisii qabow bay noo ahayd abubakar hadduu duceeyo taannadoo kale way yidha waxba noo tari maayo wasalli calayhi mina salaataka sakanu lahum marka zaka bixin mayne zakada bixiyaa la ta'awul bay la yimaadeen saxaabadu waxay isku raacay inay gaala waa laayeen xoolahiina waa bannaystay dhiigoodana waa bannaystay لأن الزكاة waa macluum min الdiin bالdaruura fajaءuu bتأwiilin غayri saa'iqin fakanuu murtadiin waa anaga soo maray diintan yaan lagu ciyaarin waxa noocaasa yaa kee hadda ha ibnu taymiya raxmat ullahi qaacida uu leeyahay uu ka soo qaatay ibnu xasm mar baynu faahfaahin doonaa ibnu taymiya xataa sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu caddeeyey anahu yatawasac fi tawiil annahu yatawasac fi التأwiil tawiilku ku tawasucaa lagu raaci maayo waxaan lahayaa niman suuud u takfiiriyo hortii dhintay fakhrudiin araazi waa imaam min aimata shaaficiya taqriiban meelahaasu geeriyoodo kutub waaweyn buu leeyahay alimaam baa loo yaqaanaa waa shaaficida ragga u waaweyn wey weliba culummada islaamka rag weyn baa lagu tiriya kutub usuuluu leeyahay kutub fiqiyaaduu leeyahay tafaasiir buu leeyahay cilmulkalaam buu leeyahay caqaa'id buu leeyahay nin baxara wey wamaca dalika kafarahum ibnu taymiyata tacyinan fakaana murtadan burhatan min azaman buui muddo yuu gaal ahaa buui murtad maxaa jira kitaab wuxuu qoray uu ku difaacahayo mxuaha shirkiga shirkiga uu ku difaacahayo uu leeyahay awliya in la baryo oo qubuurta lagu dawaafo oo jinka loo yadhyeedho oo fux dalaq loogu siiyo oo soo degay soo deg la yidhaahdo nacfi bay leedahay buui waanu tijaabinayo marka waa murtad buui waa gaal buui asaga abamacshar albalkhi oormanu xanafi ahaa inkastoo munajim u ahaa rag labadaa wadaad wuu tagfiriy caynan bu u nin maaliki ah cafwan asaguna reer shaam ahaa boqol labaatan shantii buu dilay riddatan kufri buu dilay dad badan buu ibnu taymiya tagfiriyey qadiya mucayan ruux wadaad tagfiirin waaye xukun lagama qaato wuxuu u tagfiirin waaya asagaa garanay waa qadiya khaas ah hebelow dadka waad xukumi jirteen ninkan maxaad u daysi walacalla in cududaar uu muuqday marka waa qadiya ijraaiya takhdac lilqadaai walxukmi qaacida caama ma ah laakiin alaslu waa maxay ninkii manaadu takfiir laga helay wax lagu gaalaysiiyo cudurdaar sharci oo muuqdana uusan jirin waa in la takfiiriya wey asalkaasa laga duulahaya haddaad zinaysato waxaan kulena zaani baad tahay zinaad ku dhacday eegi mayna majaahil baad ahayd makanaad ahayd zina waxaad samay zina weeye haddaad salaad tukada waxaan ku leenahay musalli in badanna waan soo sharxay wasfigu idaa qaama bimaxallin waxaa looga dhambalayaa wasfigaa meeshuu ku qumay isim faacil baa laga keeni idaa qaama bimaxallin wasfu الzina wasfu اlkufri wasfu اlfusuuq alkalaam wاlqucuud wasfu الsalaa waxaan leenahay qaa'im mutakalim musalli qaacid zaani shaarib saariq idan tilmaantii baa lagaa helay wasfigii baa lagaa helay adoo kaafira muslim ku dhihi mayno adoo mushrigana muwaxid ku dhihi mayno adoo muwaxida muslim ana ku dhimayna munaafiqiya gaalka odhan mayno nin walba tilmaantii laga helo ku xukuman yahay cudurdaaradana waxa laysku waafaqsan yahay oon ikraaha ka ahayn ma jiro alikraah waxaan ka ahayn ma jiro laysku waafaqsan yahay waxaa la ilxaaqiyaa cudurdaarkaas waxaan ruuxu carabkiisa u qasdin alkhaa fi lisaan waxaa arf inaad tii ilahu ii dambi dhaaf waxaa tii ilahu cadaab oo naar igu waari baa tiri carabkii baa kaa boobay lagu qaban maayo allahuma anta cabdii wa ana rabuka oo kale wey akhطa'a min shiddat اlfarax ayib ruuxu wuxuu carabkiisu u qastin iyo falahaan inuu samayso u qastin ee ka dhacay waa lagu cudurdaari ikraahna waa lagugu cudurdaari inta ka dhaxale ee waxyaabaha kale ee jahliyaadka jahliga ta'wiilka qasdiga muxuu ahay qasdu اlficli ayib ayagoo garanaya laakiin alqasdu ila اlkufr inaad gaaloodo inaad u qasado waxyaabaa noocaasa sal ma laha jahliga in la camimsal ma laha tacmiimkaan diidannahay ta'wiilkan tacmiimkaan diidannahay amaa ruuxu inuu u qasto inuu gaaloobo lam yaqulhu axadu min ahli cilmi almuctabar ila aljahmiya walmurjia kaasna iska ilaali ha ku aafoobe kitaabka inaan dareeriyaan rabaa hawlahaasna meelo badan baan ku faahfaahinay yaan lagu soo celinin ayib <clears throat> sheekhu wuxuu idhi wailaa falaysa kulu man jahila shay-an sheekh wuxuu yihi kullu man sax wey kullu man jahila shayan takfirin mayno laakin bacdu ljahlan takfirinayna ayib wailaa falaysa ma ahanin kullu man jahila shay-an nin walba wax ka jaahil noqday min addiini diinta ka mida yakfur mid gaaloobay ma aha nin walbo diinta qayb ka mida ka jaahil noqday gaaloobi mahayo ayib dhihi mayna nin walboo diinta ka jaahil noqday qayb ka mida waa gaal ah sax ma ah nin walbo qaybta diin ka mida ka eh, jaahil noqdana waa eh, mxuu ahaay gaaloobahayn odhan mayno labada ilaaqba waa khalad waxaan leenahay bacdu diin nin ka jahil noqda gaaloobahaya hadduu yii waxaa le waa muslim baa tahay markaasaa nabi maxamed ka waran nabi wuxuu yahay maba garanhaya nabi maxamed ma taqaanaabaa nima naqaana buuri garan mahaya maxamed maxaa tahay muslim magacaa maxamed cabdullaahi cali baa la nabi maxamed ma taqaanin ma aqaan maxaad ka leedihiin ayib ilaahay keligii inuu cibaada mudan yahay ma taqaana nin baa la yidhi garan maayo waanan tukadaa wuu soomaa wuu salaadaa dadkaan iska raacay buui hawsha ma garanay jaahil baan ka ah ii caddeeya wadaadda allow ii sharxa maxaa ka ma muslimas waa gaal yani laisku lugoyn maayo hawsha ayada wati waktiyaan lagu bixinin jahligu waa inuu xad yeesho wey waa inuu xad leeyahay haddaad tiraahdo jaahil kasta waa macduur saan hadda ku aafown ku jabnay waxba kaa socon maayo wax kaa soconaya ma jiraan ayb tawiil kastana cudurdaar ma aha jahli kastana cudurdaar ma aha ayb w waa in la kala aado sheekhu marka wuxuu ihi walihaada maadaama aan ruux kastoo wax ka jahlin oo aan la gaalaysiin karin laakiin bacdu naas la tagfiirin karo bacdina loo cudurdaarayo lama istaxalla markay bannaysteen daa'ifatu min asaxaabati wataabiciin alkhamra bacdu asaxaaba wataabiciin baa yaa waxay bannaysteen khamro saxaabo badan lama sheegin laakiin qudaamtu baa jira taabiciinta inay khamr caben ayago lama keenin laakiin asagaa shubha ku tallaalay ka qudaamata bna madcuun waa saxaabi badri ah wey dambana saddex boqo cafan soddon iyo lixdii jiradu geeriyooday cumar baa kaalmaysto waalibu baxrayn oga dhigay baxrayn markuu tegey ayaa nin loo jea aljaaruud oo wafd qabiilkii meeshaa degi jiray reer cabdiqays sayidkoodii ahaa baa cumar u yimid asagoo socda wuxuu yihi cumarow ninkii aad noo soo dirtay waalid ahay qudaamatun madcuun ahaa khamru cabay ana arkay ra'aytuhu sakraan isagoo sarqaansan oo dhacdhacayo haadahaadahaya anaa indhaha saaray waraaq buu qoray wuxuu yidhi ha loo yeedho ragga walaadiisa ah ama gobonatorayaasha ama masuuliinta uuliinta ah wax yaroo khalad ah diineed ah in laga soo guuriya ma ogolay hawshaan ninkuu ku ogaadana wuu casiri jiray waa in kaana muta'awilan xataa hadduu gar leeyahay oy bulshadu khalad diineed ka soo guurshaan waa casali jiray ayib weliba ragbu intuu baaray khaladka laga soo guuriy inuu isan lahayn ka sacd bin waqaas ayuu casilay maadaama ummadda ay ka cabteen meesha fitna ka iman karta mar haddaad hawshaa ay kugu eedeeyeen oo markaan baadhayna ay been noqotay ayaguna ay kacsan yihiin iskagaba nasab ii imaam aniga soo wareeg midna iska joog ayib waagida markuu dhiman wuxuu yidhi sacd bin waqaas ha daro shuurada xilkana haddii loo dhiibo ummadda khayr iyo wanaag buu maxaa yl waagaan casilay khaain khayaaniyo xumaan kuma ogaaneen laakiin fitnan ka baqay buui idan <clears throat> marka waa loo yeehay jaaruud markuu ninkii ku eedeeyey saxaabiga hawsha ayada ah loo yeehay baxrayn ka soo galay madiinu yimid cumar markuu saa u yimid ninka intaan weli la maxkamadaynin jaaruud wuxuu yidhi aim aim aqim kitaab allahi calayh cumaruu ninkan kitaabka ilaah ka oofi wuxuu hal anta khasmun am shaahid adu ma doodaata mudaci baad tahay ninka la doodahayo haysta mise makhaati baad ahayd makhraati baan ahaa buui makhraatigeeda waad gudatay iska sugbaale annaga nugu daa hawsha hawshay anaa baaranhaya idaa haddana maalmo kadib buu soo noqday wuxuu yihi maxaad sugi cumarow ninka maad garaacid cumar wuxuu yidhi haddaadan hawshaa joojinin la asu'annaka waan ku xumayn doonaa baan ku garaaci doonaa makhraati baad keentay waanu aqbalay annaga naga warsu maxaad la degdegaysaa ninka mawxaa idinka dhexo la dagaalsan tahay ma khasmi baa tahay iyo muddaci mise shahiid baa tahay shaahid markaasuu yidhi kaal waaban kaa sheekay kaale yaa mahraatay yaa kugu raacsan hawsha ayadaa wuxuu yidhi abu hurayra igu raacsan waana kan isku meel baan joognay weydiye abu hurayra abu hurayra loo yeedhay wuxuu yidhi maxaad aragto markhaati ka tahay wuxuu yidhi cumar oo anugu ninkan isagoo khamre cabahaya ma arag oo baasha daldalahaya laakiin asagoo dhaxdhaxayo sarqaansan baan arkaybu uu ku qoslay cumar wuxuu yihi tacanata fi shahaada tanatacta fi shahaada buu ihi ninku hadduusan khamre cabin maxaa suuxiyey buu la dhacdhacahaaya shahaadada lama baahna buu ninku khamru cabdhidhi waana sakraan maxay tahay anugu asagoo cabi maaha laakiin asagoo suuxsan oo sarqaansan oo haadahaadahaya oo luudluudhaya oo kuwa dhan u aguughaya arkay maxay tahay haadaa waa tanatuc fi shahaada buu ihi markhaatigu waa buuxsamay laakiin ninkii jaaruud ahaa mxuu ahaay way dareen ka qabaa jaaradu wuxuu arkay inuu cumar ka shiki ile dhowr koor buu soo celiyey oo mxuu ahaay cumar cadaadiyey markaasuu yui cumarow haddaad iga sheekaysanta shahaadadayda islaantii uu qabay mxuu ahaayey imra'at ibn اlwaliid xaaskiisa weydii bu xaaskiisa xataa way ogta inuu shaaribulkhamriya islaantoo jirta mxuu ahaay baxrayn baa la yidhi ha timaado macal way timid cumar hawsh waa baarhaya ilahay baan kuu dhashan ii sheeg jaaruud sayida cabdilqays iyo abu hurayra waxay ka maraati kaceen ninka ku qabaaya ee waaliga ah inuu khamro cabay ilahay baan kugu dhaashay run sheeg buu i waba waxbaa qarinin waxay tiri haddaad dhaarisay ninkaygu waa cabba wixii waa is waa iskeenay allahu akbar buu waa dhaar waa waa takbiirsaday wuxuu yihi waa ku siday cumar ha igu degdegin buu xataa markhaatigay sheegahayaan abu hurayre iyo jaaruud iyo bilcaantaydu xataa kulligood ay run sheeghayaan aniga in la xada ma banaan in la dila ma banaan oo la ishaaboga maxaa jira waa ii bannaantay khamraa inaan cabo dad khaasoo la soo reebay baan ku jiraab maxaa jira laysa ala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati fi ma acimuu idaa mataquu waaaamanuu laysa ala ladiina amanu junaaxun fi ma acimuu idaa mataquu waaamanuu aayaddaasuu daliishaday suurat lmaa'ida wuxuu hi anugu kuntu badriyan muhaajiran mxuu ahaay waa la yaqaanaa intaasoo camalba muttaqi baan ahay saalixa wax kastoona cabo waa ii bannaan yahaybo baasha aman baa iska qararsan jiray mooyeen sida iskaga bannaantayba aniga waa i bannaantay caamada iyo qolyahan hijada horan lahayn inaan qiimaha badnayn ee masaakiinta kuwa hallashaabogabo anigu khawaasulkhawaas baan ahay bu cumar wuxuu ihi inaka ida taqayta allaha lam tashri khamra ilahi hadaad ka cabsanayso khamra maadan cabteen qabtoo shaabogabo cumaan iyo ali iyo saxaabo joogtay buu i maxaan ku samaynaa ninkan marka waxay yidhaahdeen haduu ogolaado inay khamradu xaaraan tahay oo saacadda laga bila ay xaaraan tahay xadulkhamri baa laga oofin hadduu bacda ma aan u caddaynay khamradu inay xaaraan tahay aayaddu suu u fasina aysan ahayn oo aayaddu waxay ka hadlaysaa dad muslimiin oo uxud ku shahiiday iyo dagaalihii ka dambeeyeyba bay baxdu saxaaba ka cabsadeen saxaaba qaarkood ayagoo soo caba khamro ila khamrada waa la bad uxud baa la xarimay sharaab bannaan bay iska ahayd iyadoo calooshooda ay ku jirto oo ay khamre cabbeen bay shahideen saxaabada waxay weydi saxaabada dhammaatee shuhaadada ahaa shalay ayagoo khamre soo cabay oo saaka cabay bay dagaalameen waana shahideen tolow xaalkooda waa sidee waxaa la hawshaas meesha ma taalo yeelay dadka mustaqiin ba yahan shuhaada yahan alkhayr wey khamraduna xilligaa lamama xariminba wax dembina ma saara cabitaankay cabbeen lamama xariminba aayaddu dadkaasay ka hadashay aduguna muslim baa tahay khamro cabe bacdamaa unzila taxriimu adiladu ay timid cudurdaar ma lihid haddaad saa nagu raacdana muslim baa tahay xad baan kaa ofin xad lkhamr taawiilkadana waa baail haddaad tiraan ihna gaal baa tahay murtad muxuu ihi maya waan aaminsanahay bal xadku aan laga ofi weyne khamradu xaaraam tahay baan aaminsanahay marka waa la garaacay hadduu dhihi lahaa khamradu xaaraan ma aha kusi adkaysan lahaa way tagfiirin lahay qadiyad bu sheekh ka hadlaya ka qudaamata bni madcuunin wa asxaabi wadannuu waxay maleen raggaasi annahaa khamradu tubaaxu inay loo bannaynaya liman ruuxii camila saalixan camal wanaagsan la yimaada calaa maa fahimuuhu min aayat almaa'ida macno khaldan oy ka fahmeen aayat lmaa'ida laysa cala aladiina aamanuu wacamiluu salat junaaxun fima tacimuu idaa mataqow wa aamanuu aayaddaasay khalad u qaateen waxayna yidhahdeen ittafaqa culamau saxaaba saxaabadu culummadeeda xilligaa joogay ka cumara wa caliy wa hayrihima waxay isku raaceen calaa annahum yusataabuun waxaa la weydiinaya inay ka toobad keenaan oy ka noqdaan istitaabo dhowr nooc weeye istitaaba ruux waa in la toobadkeen dayib oo wixii ka noqo midna waxaa weeye tabayun lamri in xaaladda la caddaysto ruuxa xaalkiisu maxaa u geeyey muxuu ugu dhacay maxaa ka dambeeyey majaahil buu ka ahaa ta'wiilkiisu macquul ma yahay mise ma aha dayib fain asaruu hadday ku dhaga adaygaan cala alistixlaali inay bannaantaho dad khaasa ay u bannaantay khamradu kafaruu oo ta'wiilkoodu socon maayo wa in kaanat ashubhatu qaa'ima waa la takfirinaya marba hadday saxaabadu caddeeyeen khata'a tawiil tawiilka inuu khaldan yahay caddeeyeen hadduu ruuxii kusii adkayso takfiir baa diyaar saxaabada ka ah qolyahan waxay meeya xataa shubhatu war shubha lama zuuli mana dhammaatee qaacidana ma leh baashuy ruuxa in xujada loo caddeeyo wey <clears throat> kafaruu wain aqaruu bihi inay taxriimkii hadday ogolaadaanna waxaa weya julidu waa la shaabigu waa la jadli falaa yukafaruuhum e, falaa yukafiruuhum cafwan ku takfirin maayaan saxaabadu bilistixlaali ibtidaaan ayib ama falaa yukafaruun ayib aniga falaa yukafiruhum e, baa ii qoran nusada asalkaana falaa yukafaruuhum baa ku qoran falaa yukafiruhum cumar iyo hayrkii ama saxaabadu ku takfiirin mahayaan bilistixlaal ibtidaan banaysigu horay banaysteen keliya maca tawiili saaiq lagu takfiirin mahayo liajli shubha shubhadii awgeed baana loo takfiirinaya allatii taasoo carada lahum u banbaxday xataa yatabayan lahum alxaq alimaam ibnu qudaama qadi abu yacla nawowi iyo hayrkiidii kulli waxay leeyihiin hada waa fi awaa'i lislaam iyo wa cahdi tashriici alqariib weeye ama bacda ma istaqara almru wawadaxat اlxuja islaamku uu faafay maanta loogu cudur daari maaya ninkii maanta khamra xataa kadalika abu isxaaq ashaatibi wuxuu yihi dadka maanta kusoo dhex galo waddan islaam hadday dhahaan buuri khamradaa noo bannaan mada muxuuwaay waxaa weeye madaxa la tabanaya qutluu riddatan wa kufran maxaa lianna alislaama intashara wattasaca wa balaga albilaada waalcibaad markii xaaladii hore iyo xaaladda hadda aynu haynaayo isku mid ma aha si kastoo noqoto shubadaasa lagu cudaaray xataa yatabayana lahum اlxaq ilaa xaqu u caddaado faidaa asaruu cala ljuxuud hadday diiddadii weli dhagta sii hayaan e, kufiru e, ama kafaru waa galoobahayaan waqad abata fi صaxiixayn waxaa taageerahaya weeye in ruuxii dadka qaarkood biljahli loogu cudurdaari wa ta'wiili saa'iq waqad abata fi صaxiixayni xadiiu aladii qaala liahlihi waxaa ku sugnaaday xadiidkii ninkii yidhi muxuu ahay ahalkiisa ku yidhi idaa ana midtu markaan dhinto nin naga horreeyey reer banu israa'iila e, quruumihii naga horreeye ahaa baa nabigu ka sheekeeyey ninkaasu marka nin aan muxuua ilaahay caabudin oo ilaahay gooyey oo dembi badan buu ahaa khayrna aan la imanin waxaan ka ahayn alimaan mutlaqu limaan waxaan ka ahayn ayib nin marka e, e, dembi badan oo xun buu ahaa xilliguu dhiman hayay buu xoogu isgarwaaqsado yidhi sidaantaad ku dhimato ilaahay waad isalaysaan naar baadna geli waa cabsaday shacabkii iyo wiilashiisaba iskugu yeedhay wuxuu ihi maaad maxaad igu ogeydeen aabbo wanaagsan na dhaqaaleeya na biila kan anugu maanta hal shay baa idinka rabaa buui markaan dhinto ay iga baxdo xaba badan soo gura buui kadibna iguba markaan baaba'o oy lafahaygu qumudaan oy dhuxuloobaan haddana shiida bu lafahayga shiida budo ka dhiga markaad lafahaygii budo ka dhigtaan maalin dabayshu ay kacsan tahay maalinkaa la fiirsada buui kadibna meel bannaan intaad la istaagtaan ibtiya buui ayib xadiidkaasuu sheekh hadda ka warramaya ninkii asaga aakharuu ilaahay keenay waa la soo bixiyey waxaa la yidhi maxaasaa u yeeshay ilaahu cabsidaada ii geysay waxaan isu gubay oo lafaygu u bitiyey dembiga aan galay baan ogaaya haddaad isoo saartood aakhara imaado in la i baan ogaa cadaaban laa tucadiba axada min alcaalamiin marka makhaafata kaan saa u u dambi dhaafay janaa la geliyey eh, daabka ilah ba usuustay idaa ana midtu markaan dhinto fasxaquunii ishiida buui halla ishiido uma daruunii ibitiya fi badda meel gebi intaa istagta badda igu batiya buui fawallaahi allah an ku dhaday eh, eh, lain qadar allahu calaya ilah hadduu i awoodo dayaqa bay waada ku fasireen waman qudira calayhi bay ay ka ilahay hadduu igu adkeeyo ila xisaabtamo la yucadibunii cadaaban maa cadabahu axad min alcaalamiin ilahay hawsha hadduu igu adkeeyo oo ila xisaabtamo wuxuu cadaabahayaa cadaabusan axadna cadaabin maxaa yeele axad ila dembi ama jira buu leeyahay qole waxay dhaheen ilahay hadduu awoodo wey hadduu ilaahay awoodo alqudrat walistiaaca ayib nimanka qaba marka alqudra walistiaaca wey lain qadara yaa waxay leeyihiin ninkan wuxuu ka jaahil noqday sifa min sifaat alqudra alshaamila lijamiici اlmustaxiilaati wاlmumkinaati wاlmawjuudaat ayib bay halkaasay mareen faamara allahu subxaanaه wa tacaala albara ilahay dhulkii buu la hadlay waxaa la yidhi dhulow ninkaas isbitiyey waxaad ka haysa soo wareeji ila dhulku mogta wixii lagugu bitay aggee ina baduu galay ina berrigu yaallaa dhammaan waxaa la soo qaado dhulkii baa keenay dhammaan lafihiisii wixi o dhan baa la soo ururiyey ilahay waa abuuray faradda dhulkii wuxuu soo ceshay maa ahada minhu wuxuu ka qaatay wii gudaha dhulka dhegalay ciiddii dhex galay wa amara albaxra ilahay badii buu amray illa waa addooni ilahay baa xukumee faradda baddi waxay soo celisay maa ahada minhu badda wixii raacayna baddi baa soo tuftay soo celisay wa qaala ilaahay wuxuu intuu keenay addoonku soo nooleeyey wuxuu ihi maa xamalaka calaa maa maxaa kugu xambaaray wixi aad samaysay maxaad isu gubtay oo isu batisay ayib xagganna aad saa khashyataka yaa rabbi bu ilah waan kaa bu adaan ku hor imaado in lay geliyaan ka baqay bu faafara lahu ilahay baa u dambi dhaafay xadiidkaani marka waa shekhslam uu tacliiqiisa aan arin horta fa haada ninkaani ictaqada wuxuu aaminay annahu idaa facala dalik sida hadduu yeelo oo isgubo oo lafihiisa intuu buda ka dhigo uu saydho laa yaqdir allahu calaa icaadatihi ilahay inuusan awoodin inuu soo celiyo wuxuu u qaatay qudrada inay tahay mutacaliqa bilmawjuudaat soo celinta iyo noolaynta iyo soo saaridda waxay khusaysaaboo isyidhi waxa jira ee jooga haddabaad isbaabi'iso oo istixaala kugu dhacdo oo lagu bitiyo mawjuudba matid buui markan iyadaa marka wuxuu qaatay inay tahay ruuxaa soo celintiisu ay tahay muxaal mustaxiil laakiin amaa hadduu isdayn lahaa waxaa keenaya sidan hadduu isu daayo soo saarahaya hadduu sidan isu daayo intii la xabaalo uu saa ku dhinto lafihiisi iska yaallaan iyo cajmudanabkiisi waa mawjuud waa soo saari xaaladaas o inuu ka baxsado muxuu sameeyey wuu isreeqay kadibna budu iska dhigay waa idan haadi lxaala waa mukhaalifa lilxaalati اluulaa hadduuse dadku siday u dhintaan loo xabaaloo loo daayo ruuxu waa mawjuud waxaana alla u sahlan buu aaminay inuu soo nooleeyo marka aakhara keeno yuminu bilmacaad qiyaamo waa rumaysan yahay in lisoo bixin waa rumaysan yahay ninkii macsiya la yimaada iyo dembi weyn rabbi inuu cadaabi waa aaminsan yahay in hawaab iyo ciqaab jirto waa aaminsan yahay laakiin faraqa bayna almawjuudaati wاlmustaxiilaat dadka sidaan u dhinta waa la soo saari kara waan la cadaabi waan la jannayn haddii xaaladda aad gaadho laakiin intayd iswarshadayso lagu bitiyo ood noqoto habaas la sayray ha laguma soo saari kara buu isii marka farqigaasaa meesha ku jira tiibuu sheekhu ka hadlahayaa macnaha daqiiqa meesha waa ku jiraan waa laazim haddii kale falkuu sameeyey baa bilaash noqonaya muxuu gubahaya ayib fahada ictiqada wuxuu aaminay anahu idaa facala dalika laa yaqdir llahu calaa icaadatih sidaa hadduu yeelo wuxuu aaminay rabbi inuusa karin wa anahu laa yuciiduhu allana uusan soo karin aw mase jawaza wuxuu baneeyey daalika arrinkaas xilliga arrinkaa hadduu isbitiyo isgubo oo ubudo noqdo la saydho habaas u noqdo ilaahay inuusan mar dambe qaban karin buu aaminay ama uusan soo celinaynin ama inay bannaan u qaatay wa tajwiizka iyo ictiqaadkuba kufrun gaalnimo wey laakin kaana jaahilan jaahil buu ahaa lam yatabayan lahu lxaqu xaquusuna cadaanin bayaanan cadaan yukafaru ama yakfur uu ku gaaloobayo bimukhaalafati faafara allahu lahu ilahay u dambi dhaafay sidaa uu sheekhu sheegay wadaaddo dhowraa ku taagaysan oon badnayn laakiin culimmadu waxay u badan yihiin macno kaa ka duwan alimaam abu jacfar aلطaxaawi khaaabi cayni maazari alxaafid ibn xajar ibn jariir aلطabri suyuuطi alimaam ibn jawzi nawowi alqurطbi اlmufasir wاlqurطbi اlmuxadid ibn mulaqin ibn abi jamra iyo intaa in lamida soddon wadaad kor wax u dhaafahaya macna kaa ka bedelan bay qaba waa inkireen waa diideen xaafid ibn xajar wuxuu ku gebagabeeyey tafsiir kaleo ibnu taymiya uu leeyahay majmuuc الrasaa'il wاlmasaa'il mujaladka saddexaad saddex boqol afartan iyo lix ibnu taymiya wuxuu ku caddeeyey oo uu leeyahay ninkan cudurdaarkiisu wuxuu ahaa wa alkhawf ljajc ashadiid markii uu naf baxayay ayaa cabsi waxaa gaadhay uu cadaabka ilahay ka cabsanaya cabsidaasoo keento inuu miyir dabalmo oo uusan garanaynin wuxuu ku hadaaqay ama ku hadlaayo muqma calayhi mudhash buu noqday madhuul fasaara kaladii qaala allahuma anta cabdii wa ana rabuk hada akhطأa min shidaة اljazaci wa hada akhطأa min shidaة اlfarx macnaha uu sheekhu ku sheegay jaamicu rasaa'il walmasaa'il mujaladka saddexaad saddex boqol afartan iyo lix uu ku sheegay ayaa raajixa cinda alxaafid xajar wuxuu xaafidku leeyahay wa adharu alaqwaal anahu qaala dalika fi xaali dahshatin wahalabat alkhawfi calayh ibnu taymiya saasuu rajaxay shekhu islam ibnu taymiya qowl mucayana masaladan kama laha marna xagguu la aadaa marna xagguu la aadaa intaan la aadin macnaha asaga xadiidka ku yimid masaladaani dhowr riwaayo weyn riwaaya waxaa ku jira lain qadar allahu calaya waa riwaayaduu sheekhu xujaysanayo riwaayadka xadiidku uu leeyahayna kuma soo aroorin nafyu lqudra walaa ibaatuha caruurtiisu wuxuu ku yidhi markaan dhinto dembi weyn baa alla ka galay iguba ina bitiya bas riwaayada umaysan bixin nafyu lqudra walaa ibaatuha riwaayo kaloo saxiixa ah waxay u baxdayba ibaatu lqudra lilah waa riwaayada muslim waxaa weeye ina allaha yaqdiru calaya an yucadibanii iqabta oo iguba maxaa ilaahay wuxuu awoodaa inuu intuu iqabto isoo saaro igubo oo i cadaabo oo maxaa isku gubi waayahay waxaan isku gubayaa tawbatan iyo naftan i kharibtay ee naf baabi'isay ee ilaahay igu hor keentay laha wa israa'an laha waqadab caleyh baan isku gubayaa waxaa ka mid min tawbati bani israa'iil inay isdilaanba inay isbaabi'iyaan faqtuluu anfusakum fatuubuu ilaa baari'ikum eber inay iska isbaabi'iyaan min tawbati bani israil bay ka mid ahayd ninkana markuu dhimanhaya maadaama dembigiisu weyn uu xusuustay xaraqa nafsahu wa amara in lagu bitiyo fii yowmin riixin caasif in la bitiyo macnahaasna idan ihbaat اlqudra fii riwaaya nafyuha fii riwaaya cadam ibaati walaa mxuu ahaay annafyi saddexa riwaaya markaas horta xadidku leeyahay ninka doonaya marka inuu riwaayo xujaysto oo inuu kuwa kale ka jawaabo riwaayaad kale intuba waa sugan yihiin marka horta halkaa riwaayuhu sheekhu xujaysanaya halka riwaayuhu xujaysanaya waa muran ka taagan yahay lain qadara macnaheed waa maxay niman waxay dhaheen lain dayaqa calaya wey waana macna haabit min ataabiciina wa saxaaba ka sugan a'imada badankoodna ay mareen ba in badanoo ah ay mareen marka haddii lain qadara lain dayaqa calaya waxaasabanii muxaasaba aan waxba lasoo cafinayn naarteeda waa diyaar buui waana macno saxiixa ayib iyadoo saa tahay oo xataa ta'wiilkaas uu sheekhu maray ay wadaada mareen haddana aqwaal dhowra ah, ilaa toddoba qowl bay ka qabaan wadaaddu waxay ninkaani xaalatu dahshaa ku dhacday waa macno saxiixa niman waxay dhaheen mi ahlu fatru ahaa ahlu fatru saaxiibu fatru ahaa jaahil aan waxba garanaynin bu ah nin waxay dhaheen me waa aljahlu bisifa jaahil ninka sifa ka jaahil noqda lamid maaha kalmushrik bilah kubaab ma ah sifat lcilmi iyo qudra iyo waa jaahil sifa nin waxay dheheen ma ahee sifat lqudra kamuusan jaahil noqonine eh, juziya yar oo kamiduu ka jaahil noqday waa maxay ruuxuu hadduu marxaladaa gaadho oo intii la shiido la bitiyo oo habaas noqdo iyo waxa daaqadae darishadaha ka soo galo uu noqdo inaan la soo celin karin nafyu lqudrati tamaaman ma aha ee waa maxay waa jus-iyo yar alfarqu bayna almawjuudaati walmustaxiilaat buu u qaata asagu inuu ayib ay meesha ku jirto nin walba meel buu ku dhuftay niman waxay dhaheen ma aheen ninkaani kufriga gaalnimo ku dhacay laakiin alcafwu can اlkufri kaana jaa'isan fi sharci اlwal alula bay dhaheen gaalnimo ayaan la cafinaynin oo ilaahay marnaba uusan cafinayn oo qur-aankeenna iyo kitaabkeenna cadday laakiin fi lumam الsaabiqa dembi kastoy ku dhacaan kufran wa bidcatan wa fisqan ilahay inuu cafiyo u furay laakiin in allaha laa yakfiru an yushraka bihi qur-aankeennuun buu ku yimid alfarqu bayn alumam اlأulى الsaabiqiin iyo annaga in la kala qado ilaa toddoba qowlba maslada ku jirta hal qowl in iska rajaxdo oo weliba riwaaya mucayana ay faa'iidaynayso oo weliba tafsiirkeeda khilaaf ka taagan yahay lihadmi qaacidatin kuliya suuragal ma ah tawiilku sheekhu marina waa laga saxan yahay asagaana dareemay inuu markaasi isaguna eh, hadda aqwaal dhowr kale ilaa saddex qowlba qadiyada kaleha ayib ra'yigaas dambe ee eh, in xaalatu dahsh lagu fasiro waa ra'yiguu rajaxa wey alimaam ibn cabdilbar iyo heyrkiiba rajaxeen xaafidku rajaxay si kasta noqotee sheekh wuxuu qabaa in jaahil kastaan aan la tagfirinaynin jaahil kastaan aan loo cudurdaaraynin hawshaana wuxuu ku caddeeyey kitaabkiisa sharxulcumda buu ku caddeeyey ta'wiilka la ima inuu ta'wiil saa'iqa yahay majmuuculfataawa mujalladka soddon iyo shanaad midka labaatan iyo sideedaad ka saddexiyo tobnaad jilda ko tobnaad meelo badan buu sheeku kaga hadlay masl waa maay kullu jaahilna macduur ma aha kullu jaahilin laa yukafar laabudda min tafsiil اlmasaa'il wa tafsiil xaali اljaahiliin wa tafsiil daari اljaahili ayib mhm. tawiidka saaiq waa la yaqaanaa waa in lafdiguna ixtimaalo luqatan lafdiga xadiidka ama aayaddaad ku xambaaraysa macnahan waa inuu luqa ahaan ixtimaali karo ayb aaniya ninka tawiilsana u yahay mujtahid lahu xaqu tawiil wاlijtihaad an takuuna mujtahidan caaliman bisharaa'ici lahu xaqu nadar wاlijtihaad shardi wey aaniyan lafdigan ay aayaddan aad ku xambaartay macnaha waa inuu macnaha luqa ahaan lafdigu isticmaalo aqbali karo saaiq buu ahaa saaiq buu ahaa ee sababu nuzuulkii la soconin sababu nuzuulkii iyo aayaddu dadka ka laysay buu ku khaldamay tawiilku saaiq buu ahaa aahirka ayadda ka fiiriso wuxuu kuu noqon hayaa ilaahay ka cabsaday ee mutaqi ee saalixa ah wax kasto ay cunaan fii ma maabaa la isticmaalay caama tufiid lcumuum wax kastoo laqlab inuu xalaal kuu yahay marka in sababu nusuulka loo sheego oo aayaddu xaalad khaas inay ka hadlayso loo sheego baa ka maqnay ayib <clears throat> ah. qudrada ilaahi subxaanahu wa tacaala cinda ahli sunna waljamaca waxay ku tacalluqdaa bilmumkinaati walmawjuudaat mustaxiilaadka lidaatiha aw mumtanacaadka lidaatiha kuma tacalluqdo sidaa saxda ah liannuu shayga mustaxiilka shayba ma ahaba maqduuru calayhiba ma aha shayga mumtanaca lidaatika maqduuru calayhi ma aha laakiin wadaado qabaa jiro ashaacirada iyo jahmiyada qaybo ka mida ah iyo waa jiraan waxaynu maanta isku haynaaye waa labada asal aslu diin loo yaqaana ilaahay keligii in la caabudo nebi maxamedna inuu rasuul yahay la aamino tashriic iyo taxliilna axad kale aan laga qaadanin labada asal ninka ku khaldamaaye seefta islaamka ku khaldamaysa loo cudurdaara laa bijahlin walaa bita'wiil awsacu nnaasi khatwatan fi tawiili walicdaar waa ibnu xasm asaguna marka labada asal la soo gaadha waa kuu takfirinaya muxuu ku yidhi kitaabkiisa loo yaqaan adura fi ma yajib ictiqaaduhu wuxuu yidhi wاlbaطiniyة اlqaa'iluuna biilaahiyati insaan min الnaas أw binubuwati أxadi bacda rasuuli اllahi min الnaas falaa yucdaru bita'wiili asla bal hum kufaaru mushrikuuna calى kuli xaal buuri waa ninka u daraa weeye awsacu الnaasi khaطwatan ha la tillaabsado fi التa'wiili wاlإcdaar asagaa ugu daran waa ninka tairiye ibnu taymiyana tairiye wey adura fima yajib ictiqaaduhu safxada afar boqol wuxuu ku leeyahay markuu ka soo hadlay gaalada asalka ah ee mushrikuun carab iyo yuhuudiya nasaaradu mujtahidkooda mutaawilkooda jaahilkooda muqalidkooda kulli waa gaalo iyo naar baa la yimid qolyaha sheegta islaamnimada sheegtay wuxuu hi iska ilaaliya nabi maxamed sal l slam inuu asagu macsuum keligii yahay asaga lala soo diray asalkaa nin ka ee yidhahda waxaa jira imaam macsuum ah ka raafida imaam macsuum ah yusharic yuxallil wa yuxarim ka rasuulilah yidhahda wuxuu kaas waa gaal laa yucdaru bita'wiil waxaa yimid niman qaba muxuu ahaay sheekh hebel baa la baryi karaa cali baaba gargaari kara waa ilaah xaqul ilah kol uu leeyahay wuxuu idhi ama albaatiniyatu alqaa'iluuna biilaahiyati insaan waa ina howlehenida mogtahay howlihii sufiyada min annaasi aw binubuwati axadin min annaasi bacda rasuuli illah falaa yucdaru bita'wiilin aslan bal hum kufaarun mushrikuun cala kulli xaal ta'awaluu jahiluu calimuu aw carafuu lam yata'awaluu khaam raam isku qaba naar bay wada tagayaan bur waa mushrikiin lianna waa aslaan labadan aslan ninkii xaggee u socdaa ayib laa yutasawar laa yutasawar inaad muslim tahay xaggana aad aaminsan tahay ilahay khayrkii in la bari kara laa yutasawar wax dhici karaaba maaha inaad nebi maxamed caydo xaggana aad aaminsan tahay inuu nebi yahay suuragal maaha suuragal ma ah inaad ilaahay caydo ama u shariig yeesho wamaca daalika ilaah xaqiiqaa oo dhab inuu yaad aaminsan tahay suuragal ma ah. iimaan baa kaama asixin laa ilaaha illa allah sugnaan mayso maxamedan rasuulullah ilaa labada asal ay ku asaxaan marka dad aan islaam ku lahayn yaan koofiyada lagu caaminin ayib kuwa islaamka ku jiro fiicanna yaan laga saarin waxaa weeyaan ha la fiiriyo hawsha hawsha waxay u baahan tahay in la fiiriyo waqad ixtaja dabaalkiiba hadda u gudbay mxuu ahay ninkii ahaa bakri buu sheekhu u gudbay waqad ixtaja wuxuu xujaystay istiqaasadu inay bannaan tahay warkiisi maxaa ka booday cafwan cafwan walihaada saa darteed kuntu waxaan ahaa buui aquulu maadaama mararka qaarkood jahalada qaarkood loo cudurdaarayo ayib biljahli aw bitawiili saaiq kuntu aquulu liljahmiyati jahmiyada waxaan ku dhihi jiray waa nimanka sifaatka ilahi iyo asmaada sida inkara wey juz-an aw kulan min alxuluuliyi kuwa aaminsan ilaahay xalla fii cibaadihi niman waxay aaminsanaayeen ilaahay subxaana wa tacaala cayn xaqiiqa ah daata xaqiiqa oo khaarija can alkhalaa'iq ma aha ilahay dadku ku dhex jiraa makhluuqaad ku dhex jiraa ilahay uunkiisa kama baxsano waa dhex degan yahay qolyaha aaminsan allahu mawjuud fii kulli makaan bidaatihi baa lamid a oo qolyaha waxa hadda taadka iyo tu alifka wax lagu hayo wey mawjuudun fii kulli makaan markii ayib oo ilahay masqulaha maku jira ciyaadan bilah masaajidu ku dhex jiraa muxuu ahaa ilahaad sheegaysaan waxay dhaheen maya allahu mawjuudun bilaa makaan ilahay waa jiraa meel lagu sheegi karana ma jirto taa waxaa le waa inkirid ilahay maba jiraad macnaheedu ilaahay waa jiraa meel lagu tilmaami karo iyo meelu jira midna ma jirto waa maxay shaygaa ma jira wey haddaad tar hebel wuu jiraa iyo ma jiro maxaan u fahmaynaa haddaad taraaminta hebel kaama horeeyo kaamana dambeeyo bidixna kaama jiro midigna kaama jiro kaama koreeyo kaamana hooseeyo maxaan kaa aaminhayaa waxaad leed hebel ma jiro ilaahay macnaheedu haddaad tira eh, ilaahay meella ma macnaheedu waxaa wey ilaahay ma wey subxaanau wa tacaala laakiin haddaad tiraada khaaliqa abura waa iga sarreeya carshu ka sarreeya uunkiisa waa ka baxsan yahay halkaasuu uunkiisa ka maamulaa war la fahmi kara way bannaanka yaal walihaada kuntu aquulu ljahmiyati min alxuluuliyati wاnnufaati nimanka aaminsan ilahay xalla fii cibaadihi iyo wnufaati nufaati alasmaai wasifaat sifaatka ilahay asmada nimanka diiday aladiina kuwaasoo nafow inkiray an yakuuna allahu ilahay inuu yahay tacaala korahay fowqa alcarshi carshigiisa inuu ka sarreeya nimanka inkiray waxaan ku dhihi jiray markay ila doodeen ana low waafaqtukum anugu haddaa idinku waafaqo idinku raaco waxaad sheegaysaan oo ilaahay inuu carshigiisa ka sarreeya aan inkiro kuntu kaafiran gaal baan noqon haya lanii aclam waxaan ogahay ana qowlakum kufrun qowlkiinu inuu gaalnimo yahay wa antum cindii laakiin idinku agtayda laa tukafaruun ladin gaalaysiin maayo liannakum juhaal jahlaad tihiin wax wax idiin sheegana maydan helin wa kaana haadaa warkan waxaan ku dhihi jiray buun u sheegi jiray khitaaban buu ah hadalkaasi liculamaa'ihim culamaa ljahmiya wa qudaatihim wa shuyuukhihim wa umaraa'ihim shooqada waa u cudurdaaray laakiin shaykhu lislaam waa imaam ahli sunna waljamaca min xambal waxaa ka sugan culamaa lmuctasilati zanaadiqa kufaar culamada muctasilada oo dhan kulligood waa gaalo zanaadiqa wey murtaduun khaarijun cala lislaam meesha ibnu taymiya uu leeyahay juhaal baatin culamaa ljahmiya waa juhaal alimaam abaabatiin baa ku naqdiyay masalada iyada ah bal wuxuu soo ibnu taymiya wuxuu soo goriya qowlaan buu soo goriyaba fi takfiir اljahmiya lam yaqul axadu min qablahu buu leey waa ku khaldam hawsha iyada ah waa haa uu sheekhu galay axmed buu ka guriba riwaayatayn fii takfir اljahmiyati iyo cadama takfirihim salla ma laha buuri la judayc lafkiisu hawshaa waa caddeeyey kitaabkiisa mxuu ahayey mxuu ahaa alcaqaa'id الsalafiya fii kalaam rabi اlbariya isna ku caddeeyey ajmaca الsalafu calaa takfir اljahmiya nimankan inkirahaya qur-aanku waa makhluuq leh culwalahi calaa khalqihi ka inkirahaya inay gaala lam yakhlif idan min aslaf ama ibnu taymiya yatawasac fi tawiil waa inaad iska ogaata nin imaam halkaas isu maray wey culamaa ljahmiya wa qudaatihim iyo qudaadoodii iyo wa shuyuuqihim wadaadahoodii wa umaraa'ihim baan kula hadlayay buuri ayb wahwa ninkan bakri ah qad ixtaja tafsiilku waxa weye gabagabadu ruuxa aadamaha ee islaamka sheeganaya masaladu ka jaahilna waan eegaynaa xaaladii ay meeshu ku noolyahan waynu eegaynaa xilligu asaguu islaamay masalada nooceeda meeshuu joogo baan eegaynaa masaladu hadday tahay macluum min adiini bidaruura waxaa lagu cudur daarahayaa ninka waadhoweed soo islaamay ama wadan gaala ku koran islaam helin waanu cudurdaaraynaa ama ku koran meel culamada islaamka ka fogay islaamka oo miyi cidla iyo meel ergo'na ku koray caalimna aan helin wax u sheega saddexdaa ruux iyo wixii la halmaala ee ahlulfataraadkaoo kale ah waxaa lagu cuurdaarahayaa masaa'ilka diintoo dhan baa lagu cuurdaari masalada weyne jaliyada midda khafiyada intaba lagu cuurdaaraya laakiin culamo badan waxay qabaan aslu diin laa yucdaru axadun bijahlihi asludiinna wixii waynu soo sharxnay hadday masaladu masala khafi ah tahay cid kasta waa lagu cuurdaaraya masaa'ilka daqiiqa ee culammadu bas ay garanhayaan ninka ku gafa waa lagu cuurdaari ama nin hadda soo islaam ha noqdo ama nin waa hore islaam ha noqdo ama wadan islaam ha ku koro ama wadan gaala ha ku koro ama meel culimada ka fog ha ku koro ama meel u dhow ha ku koree masaladu hadday masala khafiya daqiiqa ay tahay mushkila kulluhum dadku waa loogu cuurdaari marka laakiin xujada loo cadeeyo ninkii diida marka waa gaaloobahaya ragcatay alfajri waa sunanku idhi ka horeeya salaadda markaas tirmaya sunna ah xadiidkeedan kugu dul akhriyay waa ku fahansiiyey maya tari dhici mayso abadan alku tagfirinaya wax inta ka dambeeya laakiin marka hore aad ka jaahil noqotay waa masala khafiya culama baa yaqaana ayib ayaydu inay sudus dhaxasho wadaadahum baa yaqaana ahlu faradkii ragga la halmaala adugu waad inkarta ma jirtaa tiri ayay wax ma dhaxasho waa laguu caddeeyey inihmaate inih wax ka dambeeya waad gaaloobaysa lean waa laguu sharxay laakiin inta ka horraysa waxaa lagugu degdegi maayo masaladu hadday masala khafiya tahay ruuxa ka jaahil noqday ama ta'wiishaday lagu tagfiirin maayo xataa tuqaama caleyh alxuja amaa masaladu hadday masala daahira tahay ka wujuubi salawaat alkhams alxaj alzakaa alsawm iyo wixii la halmaala taxriimu zina wixii la halmaala fawaaxishta waaweyn shirkiga iyo kufriga saddexdaa ruuxun baa loo cuudaari ayagana marka loo cadaya xaqa wixii ka dambeeya madaxa laga taabanhaya dhabarka laga taabanaya qowlka saddexaad baa jiroo kala qaadaya bayna asli اdiin iyo wixii kale aslu الdiin laa yucdaru axadu bijahlin walaa bita'wiil lianna alislaama laa yasixu ila bihi bay taagan yihin ruuxaan mooradaba soo gelin hanugu lugoyn ninka aan aaminsanayn ilaahay keligii inuu cibaado muto awliyana baryahaya lam yasix lahu islaamun ayib marka horeba ninka nabi maxamed salawaatu rabbi waslm xaqii uu lahaa siinay axad kale oo leh waa macsuum tashriic buu leeyahay itibaac buu leeyahay fii kulli ma yaquul ninka haddee nabi maxamed muusan rumayninba ayib iimaanna kama asixin labadaa asal laa yucdaru axadun bijal sida aan loo tasawuran karin inaad ilaahay caydo subxaana wa tacaala adoo aaminsa alla inaad jeceshood rumaysay suuragal ma haddaad intaad seef ugu boobto adeeg kala goyso oo l maaa u disho waan jecla aad tiraado oon lagugu ninka aad dishay ma jeclin raynimaad jeceshahay ma aha haddii dil lagu amray uusan ahayn oo haddee xuduuddii wix la halmalo usan ahayn idan caqliga aadamuhu iyo sharcanba wax la fahmi kara ma aha labadaa asalnimaysan u sugnaa islaana oo lagu cudaari jahl iyo ta'wiil wax suuragala ah ma wahwa qad ixtaja wuxuu xujaystay in istikaaadu bihayr illahi ay bannaan tahay bixadii alacma ninka indhoolaha nin indhoolaha nabigu u yimi sal slam markaa nabi allow ilaahay ii bari in indhihii alla ii soo celiyo indhihii baa iga tegay waa rafaadsanahay ii duceey ilahay ii bari nabigu wuxuu yidhi haddii aad doonto idcu allaha an yucaafiyanii ilaahay ii bari inuu caafiyo nabig wuxuu in shita dacawtu wain shita sabarta fahwa khayrun laka haddaad doonto waa ilaahay baan kuu bari inuu ku caafiyo haddaad doontana waad sabrio indhala'aanta waad kaga dulqaadan waad iska hamaagsan waad iska luudi saasaana kuu khayban ajirkaada iyo xisaabtaada iyo aakhirada ku roon inaad sabirto nabi alla wuxuu ihi fadco baashan way dhibtay indhola'aanta waa ku rafaaday ee ii bari indhaha alla ii soo celiyo xadiidkaas nabigu marka wuxuu ihi waa yahay intaad weysaysato oo salaatulxaaja tukato ducayso waxaa tira ilaahayow nabigaadii baan ka soo codsan inuu alla ii baryo baryo iyo alla bariba maqan yahay ilaahu ergada nabi maxamed iyo ducadiisa ii aqbal ku ducaysalesaadhe anna waa ducaynhayaa saxaabiga sidii buu yeelay ugu weysaystay ilahay buu baryey ragcatayn buu tukaday salaatulxaaja ah ilahay buu baryey nabiga u duceeyey fag indhihii indhihii fag bay yidhaahdeen waqad cudda hada min mucjizaatihi fii daa'il lagu qoray wayna tahay asal weeye xadiidkaas waxaa loo xujaysanhayaa istikaaa nabigu waa la baryahaya oo ninka nabigu u baryay tii kaalaya sheekhu whw ad اxtaja bxadii اأcma budlish xadika tirmid so sary yrk wa صaix sida raajix ama xasan ah اladii acmaasu qaala yidhi allahuma inii asأaluka ilahu adaan ku weydiisan وأtawajahu ilayka adigaan kuu soo jahaystoon ku soo aada ilaahyow adaan xaggaada usoo cararay binabiyika binabiyika wahaabiyo iyo mushrikiin baa isku haya saddex ixtimaal baana binabiyi ka geli kara wa atawajahu ilayka ila allah binabiyika biducaai nabiyik laabudda min taqdiirihe maxduufin oo markaasi mudaaf baa meesha ka go-an mudaaf kaa go-an annagu waxaana waa biducaai nabiyik lianna siyaaqa yadul calayh waana musarax nabi allow ilaahay ii bari ayib inaad haddaad doonto ilahay baan kuu bari wuu ku caafi haddaad doontana waa sabri waa dulqaa ilaahayna ajir badan buu ku siinaya khayr nabi allow ma sugi kara ilaahay ii bari oona soo ducayso oo sidaa ku ducaysana waa ducaynhayaay kadibna waxaa taa allahuma shaafichu fiya ilaahu nabi maxamed wuu ii ergeynhayaa ilahay buu baryahaya allaw ka aqbal ayib waa uu kuu duceeyey oo aamin u tiri allah ka aqbal wey ma ogtahay sheekhu ii duce baad tiri farahanka gacmahan taagay waan kuu duceeyey allahuma kfir lahu warxamhu wasic mudkhalahu wahdihi wacaafi baan idhi aamiin baa tiri waad ii ducaysa allah ka aqbalo soo idan nabi maxamed waa ii duceeye ka aqbal buu saxaabiguna yidhi hawshuuba astaageertay ilah baa indhaha u furay ilaahay wa tacaala tala saarta oo baryey nabigana ii ducee buu yidhi iska ilaahay ka aqbaleed inay baa loo furay meesha maxaa yaalla inaad wa atawajahu ilayka binabiyika biducaai nabiyika war la garta niman waxay dhaheen waa atawajah ilayka bijismi wadaati nabiyika waxa dhaheen me atawajah ilayka bijaahi nabiyika taqdiiru ljaah aw الdaati wاljism wاljasad aw اducaa labadaas saddexdaa mudaaf baa yaa meesha ixtimali karta waa kulu ma yaxtamil fi اlamr idaa inaan nahno waxa weeyaan waa atawajahu ilayka ilى اllahi subxaana wa tacaala biducaa'i nabiyika macna saxiifa banaanka yaalla wey xadiidkana ku cad laakiin ninka muqridka mushriga ee wasaniga mxuu ra bijaahi nabiyika ayib ama uu yidhahdo mxuu ahaaye bidaati nabiyika weliba ninka isagu jah yidhaahda waa maxay waa shirku tawasul asqarehe ninkan kala baxayna waa ninka waa maxay bijasadi nabiyika iyo wabidaati nabiyika dabaalnimadaasu meesha la taagan yahay muxamadin ahaa nabiy araxma naxariistan nabigeedii ahaa hada xadiiu xadiikan uu xujaystay laa xujata fiihi liwajhayn xujo kuma jirto loo xujaystaayo istiqaafe iyo shirku inuu bannaan yahay laba arrimood owgood baana hawsha aysan bannaanaan karin axaduhuma annahu laysa huwa istiqaaha bal huwa tawajhun bih annahu laysa huwa istiqaaha istiqaaha ma aha istiqaa waa maxay nabi maxamedoo indhaha ii fur baa la yidhahdaa nabi maxamed indhahan kaa rabaa indhihii baa damag yidhihe adaa iga qaado indhaha tiraya indhahaygiisoo celi taas wey istiqaado waana shirki nabiga in laga baryo asagoo indha inuu soo cesho oo indha keeno oo indhaha kuu furo taasaa istiqaato ah saxaabiguna taa lamuusan imaan nabigu wuxuu ii duceey ilaha ii bari waayo waan kuu barya baa lagu kala tagay inna e, laysa huwa istiqaaha bihi birasuul ma aha bal huwa tawajuhun bihi waa in nabiga xaggiisa loo jehisto layhahd maxay nabiga la baryo oo bimaa la weydiisto inuu ilahay u baryo ii ducee wey nabi ii ducee ayib taasi marka waa farqun bayna اtawajuhi wa bayna اlاstiaaa wejka labaad waani annahu inamaa tawajaha biducaaihi wuxuu ilaahay la aaday saxaabigan oo ku ducaysa nabi maxamed baryadiisii ilahay inuu u baryey ilaahay la aaday iyo irgadii nabiga allahuma shafichu fiya buui ilaahu nabi maxamed wuu ii ducaynhayaa ducada ka aqbal nabigow ii ducee iyo waan kuu ducaynaya soo weyso ilaahay bari baa laisku ogaa maxaa meesha yaalla nabi maxamed lama barya ilahay baa la baryey ee nabiga waxaa laga codsaday inuu u duceeyo saxaabiga taana way bannaan nabiga in laga baryo oo liya nabi allow noo ducee markuu noolaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fainahu alaba saxaabigu wuxuu ka dalbay min annabiyi ducaaa saxaabigu nabiga wuxuu ka dalbaday inuu u duceeyo wa qaala fii aakhirihi ducadii aakhirkeedana wuxuu yidhi allaahuma fashaafichu fiya ilaahu nabi maxamed ergada u wado iyo ducada u waday allabarigu ku jiro ilahu ka aqbal fa culima waxaa la ogaaday annahu nabigu shafaca lahu inuu shafeicay inuu ergeeyey ilaahay uga ergeeyey baa la ogaaday ee ma ahan saxaabigii indhoolaha ah inuu nabiga barya hawshu ma aha fatawasala wuxuu alla ugu dhowaaday bishafaacatihi ay biducaai arasuul iyo ergadiisii laa bidaatihi laakiin lafaha nabiga ma qoraxaysanin nabiga lafihiisa ma qoraxaysanoo ma riixanine nabiga ducadiisiibuu ilahay ugu dhawaado nabiga baryadiisiibuu ilahay yidhi alla ii aqbal kamaa kaana asaxaabatu yatawasaluuna biducaa'ih siday saxaabadu ugu tawasuli jireen nabiga ducadiisa fi istisqa markuu abaara ay dhacaan intay u yimaadaan bay nabi allow colaad baa jirta abaar baa jirta noo ducee col abaar baa allah naga koriyey <clears throat> kamaa kaanuu yatawasaluna biducaa'i fi listisqa roob doonidda nabi allow noo ducee waa ducaynha ilahay roobkuu fasaxaaya wa kamaa tawasaluu siday ugu tawasuleen biducaa'i lcabaasi bacda mamaati nabiga markuu dhintay cumar baa waagu nabigu noolaa isagaa noo ducayn jiray nabigana waa xijaabtay haddana abaaraa jira cabaas nabiga qaraabadiisa aw aalu beyti rasuulilahi aw cabaas aw kaale noo ducee waayeel baata saxaabi ah nabigana qaraabadiisa noo ducee waa duceey ilahi baa roob in dadka suulxada iyo saxaabada ahlu khayrkii ambiyada laga ducayso wax la ogol yahay wey wahaabiina taa ma diidano waxay diidan yihiin muxuu ahay awliya allay adeeg awliya allay adeeg iyo muxuu aha nabigo indhaha soocey adugu indhaha keen iyo annagu saaka waxaan kaaga fadhiya indha inaad keento hawlahaasaan annagu diidana wixii la diiday waa in la ogaado ayib wakadalika fi awal xadii xadiidka awalkiisa xadiidka qaybtiisa hore waxaa ku jiray annahu طalaba min الnabiyi an yadcuwa lahu anaga soo sheegnay udcu اllaha an yucaafiyanii qaala in shita dacawt اllah wain shita sabarta fahuwa laka khayr yaa rasuul اllahi fadcuhu ilahay i bari baynu soo maray fydul xadiiu xadiidku wuxuu tusahayaa calى ana الnabiya nabigu sal ly slam shafaca lahu saxaabigu waa u ergeeyey nabiguna shafaaca waa leeyahay waa ergeeyaa ayib laakiin ergada nabi maxamed sal slam haddaad tiraahdo ilaahu nabi maxamed shafaacadiisa muxuu ahay wax iga sii ha iga qadinin nabi maxamed baad bariday mise ilahi baad bariday haddaad matalan tira ilaahayow shafaacada aakhara nabigu uu leeyahay qiimaha badan hayga qadinin oo igu dar waa khayr iyo wanaag iyo tawxiid iyo islaamnimo wey maxaa ilaahay baad bariday maxaadna weydiisatay shay dhici doonoo khayra in lagugu daro baad weydiisatay laakiin haddaad tirahda maanta nabi maxamed ii gargaar ii shafeec kufri iyo gaalnimo wey kufri iyo shirki iyo gaalnimo wey leanna shafaacada allaa bixiya nabigana siinaya ilaahay weydiiso dadka inuu kugu daro laakiin nabigoo dhintay ama muxuu ahaa noolba nabigow ii shafeec hawshaas lama ogola mamnuuc wey ayb fydul xadiiu calى an nabiya shafca lahu nabigu inuu ergeeyo wadacaa lahu u barya adoonka wa ana nabiya nabiguna amarahu inuu amrayba awalka xadiidka ku jirta an yadcuw allaha alla asagu inuu baryo haska fadhiisanine anigu waan ducayna adna duce wey waa saxaabigu ku yidhi oo kale kacbn rabicat alasnami allow waxaan rabaa inaan aakhra kula darso baan doonahaya waayahay aniguna waan ducayn waana shafaaco qaadiy aduguna soo cibaadayso oo soo dadaal camal wanaagsan la imow ducadaydi iyo shafaacadaydi iyo camalka intaan isku daro darisnimo saa ku heshid saxaabad maxaa la yidhi ducayso salaad tuko ilaahay bari aniguna aan duceeyo ha isbiirsadeen iska fadhiisa hawsha ma ah dayib wa an yas'alahu rab inuu weydiisto asagu ilaahay qabuula shafaacati nabiga ergeysa in la aqbalo wa qowluhu yaa muxamad inii atawajahu bika ilaa rabbii fii xaajatii haadihi lituqda khitaabun lixaadirin fii qalbii muhim jiddan wey masalada habeen dhaboyd baa wadaad weydiinaya shubadan iyada ah sheekh islaam shubooyinkiisa su uga jawaabay aad bay u qiimo badan tahay nimanba waxay dhaheen yaa muxamed baa meesha ku jirta nabigu hadduusan asagu wax taraynin maxaa loo magacdhabahayaa khitaab weeyaan limukhaaabin bih wa qowluhu uu yidhi xadiidkan ducadiisii markuu la waday yaa muxamed muxamedow inii atawajahu bik ay biducaaika wa shafaacatika ilaa rabbi rabbigay baan alla u jahaystay nabiga ducadiisii baana wajiga ku qabsanaya shafaacadiisi fii xaajatii danta aan le indhala-aanta in ilaahay iga faydo o indhaha ii fakiyo haadihi eetan lituqda in la gudo danta iyo muraadkaan leeya in la gudo oo la ii oofiyo muraadkay la ii sahlo ducada nebi maxamed iyo alla barigayga baan cuskanaya yaa muxamed waa maxay waa khitaabun lixaadirin fii qalbihi ma nabigu la hadlahayaa ayib ilan waa ka maqnaa oro tag baa layii tuko xagga tag nabiga asagoo ka maqan buu yaa maxamed leeyahay yaa muxamed yaa fulaanna waxaa la ruux ka hor ama aad aragto ama ku maqla la yidhahdaa saxaabiganna intuu nabiga ka tegey oo meel cidlaha ku tukaday buu ilahay ku baryahayaa baryadiibu xudhadayda yaa maxamed buu yidhi yaa muxamedna waxaa lagu yaqaanay limukhaaabin mar'iyin mushahad haddaba saxaabigu muxuu lafdigaa u isticmaalay nebi maxamed qalbigaaduu xaadir ku yahay maxabadiisii kalgacaylkaadii rumayntaadii jacaylkii baa qalbiga ku jira nafsa shay wey kitaab markaad qorayso waxaad leedahay haadaa kitaabka weli maadan qorin muqadimad ad qor waad leedahay kitabka waxaan kaga hadli doonaa oo waxaa ku jira saa iyo saas hada alkitaab weli waxba maada qorin waxba ma jiro leannu macaanida aad qori lahayd baa qalbigaada ku sharaxan wixii baa qalbigeeda ku jira marka ishaara ilaa macquulin macnawiyin wa ishaara ilaa maxsuusin wey khitaabku marka waa maxay waa khitaab limxuu ahay macquul mawjuudin fi lquluub ma aha khitaab limushaahadin mar'iyin xaadirin ma marka waa xuduur qalbi ah dee la hadlahaya khitaabun lixaadirin fii qalbihi kamaa naquulu fii salaatina salaadda maxaan dhahnaa assalaamu calayka ayuha nabiy nabi maxamed kuma maqlahay hadda marka kuma hortaagno inkastoo nabigu inoo sheegay salliga iyo salaada nabi maxamed adduunka lagaga saliyo ama laga salaamo ilaahay baa gaarsiinaya nabiga sal slam saacada baa loo geenaya hebel hebel oo mehebla joogaa kugu salleeyey sallaa calayka alaan wa sallama alayka saaca malag baa loo wakaashay salaanta iyo salliga nabiga inuu gudbiyo nabigana u geeyo ayib waa takriim iyo fadli ilaahay siiye wey laakiin asalaamu calayka ayuha nabiyu nabigu inuu xaadir iyo oo nool iyo kor jooga ma aha macnaheedu waa maxay nabiga aad diintiisa ku taagantahay eed rumaysay eed jeceshahay eed hadda ku sallinayso ayaa laga hadlayaa marka waa xuduur qalbi ah ee xuduur xisi oo jismaani ah ma ah waraxmat ullahi wabarakaatu kamaa yastaxdiru linsaan insaanku wuxuu soo dejiyaa ama uu qalbigiisa ku soo ururiyaa man yuxibuhu wayubqidu ruuxaad necabtahay ama aad jecesha qalbigaad ku jiraa fii qalbihi wa yukhaaibhu hebelow ilaahay ha ku cadaabo baad dhihi nimaad la coshe hebel ilaahay ha cadaabo yaa buush ilaahay ha ku lacanaad leedahay inuu ku hortaagan yahay ma aha laakiin cadaawadiisii baa qalbigaada ku karaysa nimaad jeceshahay baad le sheekh hebel ilahay u naxariisto sheekh hebelow allah ku naxariisto ma aha inaad asagooda ku hortaagan laakiin macnihii iyo jacaylkiisii baa qalbigaada xaadir ku ah wa haadaa macnaha noocaasa dadku inay la hadlaan ama la khitaabaan shay xaadirin fii qalbika xaggana maaa'iba oon mawjuud ahayn hortada aan oolin waa kaiirun fi luqaati wa fi sharciyaat wmaa dakarahu wuxuu sheegay wamaa dakarda aan joogna in sha allahu tacaala